بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى وحنكب الله بين آيات السقالات إلى آيات اللباطن إيا اللبو لباطن إيا اللح آن الأهل من سورة النحل الله سبحانه وتعالى وحينه الشيء حولها إنه أبوري dhawartooda aynu ku diirsanayno mafcuuyin kaloo caanahooda iyo rarashadooda iyo hilibkooda wataxmilu afqaalakum culayskiinana way xambaari ilaa beledin magaalo oo lam takuunu aydaan ahaateen baaliqiihi kuwa gaadhi kara ilaa bishiqi lanfusi nafta dhibkeeda mooyin ina rabbakum rabbigiin la ra-uufun raxiima ra-uuf iyo raxiim mid waliba waa raxmad laakiin ra-uufku waa uturid aan dhibaato lagu geysanayn raxiimna waa waxsiin walkhayla walbiqaala fardaha iyo iyo walxamiira dameerahan uu idiin abuuray itarka waa inaad fuushaan gaadiid ahaan iwaziinatan qurux ku xaragoonaysaan faraska markii si fiican loo shaxayno wayakhluqu alla wuxuu abuuri maa taclamuun waxaydaan ogeyn xawayaan kale yuu abuuri subxaanahu wa tacaala wacala allah alla dushiisa waxaa aqastu sabiili wadada toosan cadaynteeda waxbaa meeshaa ka go-an cala allaahi bayaanu sabiil wey wadada toosan cadaynteeda waminhaa wadada waxaa ka mida jaairun mid leexsan oo qaloocan walow shaaa hadduu alla dooni lahaa lahadaakum uu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaan ilaahay waxaa lagu leeyahay allah wadada jidka wanaagsan inuu inoo cadday waa islaamnimada laa ilaaha ila allahu iyo iimaankii islaamnimada iyo saan u dhaqmi lahayn inuu inoo caddeeyo isagaan ka rabnaa wadooyinkana mid leexan baa jirto oo xaqii ka leexatay hadduu alla doono subxaanau watacaala dadkao dhan baa hanuuni laha wadadaa cadqaadi lahaa laakiin dad bay ka qarsoonaato shaydaan ka qariye wacala allah alla dushiisa waxaa ahaynu ku leenahay oo inoo ballan qaaday biraxmatihi qasdu sabiili wadada toosan caddaynteeda cadayntu waa wax soo qadaran qasdu sabiil way waminhaa waxaa ka mid a ah wadooyinka jaa-irun mid qalloocda oo xaqa ka leexatay walow shaa hadduu alle doono lahadaakum idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaan huwa alle aladii allah weeye anzala ka soo dejiyey min asamaai samada xaggeeda maa anbiyo lakum waxaa idiin sugnaaday minhu biyaha xaggiisa sharaabun mid aad cabtaan wa minhu biyaha xaggooda waxaa idiin sugnaaday shajarun nabaatu shajarin geed soo bixidi fiihi geedkaasaad tusiimuuna wuxuu samada inooga keenay biyo aynu cabno xareedaho macaan kuwa dhulka inooga soo dhaliya geede iyo nabaad aynu xoolaheena daajisano xoolaha risqigooda inaga lainaga rabo allah baa inoo keenaya geedu markay dhibicdu dhulka ku dhacdo geedii way soo biqli afkay kala qaadi hoosana xididay ku yeelan xoolihii way ku foofayaan geed dheer iyo geed gaaban iyo cawskii allah baa inoo soo saaray subxaana wa tacaala waa nicmo inaynu ku xamdina la rabo huwa alle alladii allah weeye anzala ka soo dejiyey min asamaai samada maaan biyo lakum waxaa idiin sugnaaday minhu biyaha xaggooda sharaabun kuwa aad cabbaysaan minhu biyaha xaggoodana waxaa ka sugnaaday shajarun geedo soo baxaya fiihi geedaha dhexdooda tusiimuuna ku foofsanaysaan xoolaha yumbitu lakum alla wuxuu idiin dhaliyey bihi bilmaai biyaha sababtooda azarca beertii balka ahayd iyo wazaytuuna saytuunkii wanakiila timirtii iyo walacnaaba cinabkii iyo wamin kulli samaraati midho kasta oo noocay dooni ha ahaadeen biyahaasaa soo saaraya ina fii daalika arrintaa cajiibka waxaa ku sugan la aayatan daliil liqowmi qom yatafakaruuna fikirayo caqligooda ka shaqaysiina biyaha keliya halkaa biye alla soo saaray yaa intaasoo nooc inoogu soo baxayaanaynu ku raaxaysanayna allah qudradiis sidaa tahay hal biyo wey ilaa hal caabudaa laleeyahay hal biyaa ah keliya yaa noocyo kala duwan soo saaraya waa ilaahay qudradiisay ka mid tahay ku aqoonso alle wey yumbitu wuu soo saari lakum idinka alle bihi bilmaai biyaha sababtooda azarca beerta midhaha ee beerbaleedka ah iyo wazaytuuna geedka saytuunka la yidhaah wanakiila geedka timirta la yidhaah walacnaaba cinabka iyo wamin ina fii dalika arintaa waxaa ku sugan laaayatan adilo waaweyn iyo mid gaarada liqowmi qowm yatafakaruuna fikraya macnaha waxaa laga wadaa ilaahay qudradiisu wataa ku nicmeeye shugradaasoo ku xamdiya oo raaca allah subxaana wa tacaala yatafakaruuna waxaa loo waa qofka fikirkiisa caqligiisa ka shaqaysiinaya qofka doqonka oo axmaqa waxba garan maayo wasakara lakum alla wuxuu idiin sahlay alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta washamsa qoraxda iyo walqamar dayax wanujuumuhu xidigaha musakaraatu waa la sahlay biamrihi ilaahay maamulkiisaa lagu sahlay ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan aayaatin adilo waaweyn liqowmi qowm yacqiluuna wax fahmay allah subxaana wa tacala habeenkiiyo maalinta inoo sahlan way isu keen dabamaraya haddii habeenku joogto noqdo dhib baa lala kulmi lahaa maalintu hadday joogto noqotona dhib baa lala kulmi lahaa way isu keen dabamariy habeenkii waa la raacaysano waa la nasan maalintiina waa la shaqaysan waa wax wanaagsan weyn qamarka boqortooyadiisu waa habeenka shamsaduna waa maalintii laydhkooda keliya iftiinkooda keliya vitamin baa ku jira dhulka iyo dadkao dhanba waxayna wakaa waynu ku shaqaysanaynaa dayactir inoogama baahno xidiguna waa sidoo kale musakharaat iyagana waa la sahlayo waxaa weeye e, calaamooyin bay inoo yihiin ku marina habeenkii badaa lagu dhex mari habeenkii waa quruxdaasoo aynu indheheenu ku raaxaysanayaan waa biamrihi intaasoo dhanba all amarkiisa wey waa maamulkiisa wey alla subxaanau watacaala wuxuu leeyahay habeenkii iyo maalinta isdaba markooda iyo shamsiga iyo qamarka iyo xidigaha markaad u fiirsato qofkii wax garanaya alla qudradiisa u aqoonsan alluu xaafidayaa wey waxaanoo dhan wuxuu alla inoo soo hordhigay ilaana bidhaantiisa ma aragno laakiin qudradiisa oo tasarufaysa yaa horteenna taala ilaahaynaynu saa ku garanno wey wasakara lakum alla wuxuu idiin idiin leeliye idiin socodsiiye alleyli iyo wanahaara maalinta way isdaba marayaan habeenkii waa la raaxaysan maalintiina waa la shaqaysan washamsa qoraxda iyo walqamara dayaxana wuu idiin sahlayo way iftiinkoodiibaa habeen iyo maalin isukiin dabamari wanujuumu xidigahna musaharaatun waa la sahlay iyagana biamrihi waxaynu ku garanaynaa midhuhu markay bislaanayaan xidigihii qoraxdaynu ku garan iyo qamarka daynta la kala qaato acmaasha xajka acmaasha eh, soonka iyo ramadaanka kulli intaasay inoogu wada filan yihiin litaclamuu cadada asiniina walxisaab ina fii dalika arintaa waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn liqowmi qowm yacqiluuna wax fahmaya ugu sugan tahay qofkaan waxba fahmayna waxba dee ka garan maayo sida xooluhu u nool yahay wamaa shayna alla wuu idiin sameeyey daraa lakum wuu idiin abuuray filardi dhulka ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laaayatan daliil liqowmi qowm yadakaruuna waantoomay dhulka muxuu inoogu sameeyey xawayaanka kala duwan geedahan kala duwan nicmadan kala duwan xawayaanko kala duwano midba noociya mid wali wax ku filan yahay hadda xawayaanka aan la cunin ama aan la maalin indhaha ku raaxaysano weel baa laga dhigan hadduu dhulku cidlo yahay dadka mooye wax kalaba aan la keeneen noloshiisu way adkaan lahayn waxyaabaha fara badanood ku dalxiisi ood ka cilmi qaadan oo alla qudradiisa ku oo iswada khilaafsan wamaa shay allana wuu idiin abuuray halkii hore ku cadfan tahay wuu idiin sahlay oo wuu idiin abuuray wamaa shayna wuu idiin sahlay daraa lakum wuu idinku abuuray filardi dhulka dhexdiisa mukhtalifan xaaluu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabyaalkiisu ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laaayatan daliil liqowmi qowm yadakaruuna waantoomaya wahuwa alleh alladii allah weeye sakhabaxra badda sahlay lita'kuluu inaad ka cuntaan minhu baxriga xaggiisa laxman hilib dariyan oo cusub watastakhriju aad kala soo baxdaan min xaggiisa xilyatan jawhar talbasuunaha aada xidhanaysaan waa lulu iyo marjaanka wataral fulka doontiina waad arki mawaakhira inay jeexi fiihi baxriga dhexdiisa xaysuunkooda ku jeexi walitabtaquu inaad weliba dalabtaan min fadlihi alla fadligiisa walacalakum tashkuruuna inaad dabadeedna shukridaan alla subxaana badda wuu inoo sahlay kalluunkaa lagala soo baxaa badda kalluunka yaa laga soo waa hilib cusubo wanaagsan wey oon dhibaato oo hadduu qofku xilli yahay iyo hadduu muxrim yahay labadaba u banaan oo baktigiisa iyo noolihiisii u banaan yihiin oo si fiican loo cunayo wey ka milixda ku jiraa fiican ka biyaha macaan ku jiraay qurmoon buu leeyahay ur buu leeyahay hilib cusub soo maaha waxaad kala soo baxaysaan xilya inagu reero badeed ma nihin waxluulu iyo marjaan la inta badan loo ogol waxaa weeye xulid baa laga dhigay iyo kii luqunta lagu xidhan jiray gacanta la gashanayay iyo kii alaabta aad haysato lagu sharxayay iyo wixii oo dhan baa lagala soo baxaya talbisuunahaa haweenkunbay u banaantay xullida inuu dahabka iyo fidada xidho ogola doontiina badday dhex jeexi haddaad badda isu daagto meel fog baad ka arkay iyadood mooda inay gelgelinayso inay rogmataba aad ka yaabay baddu xagg iyo xaggay uga kala jeexasan boqolaal kun oo tan baa saaran haddana hoosgeli mayso hal kiilo haddaad badda ku ridas halkuu tegi baashaad boqolka kun ee tan wadana sidaabay badda ukala jeei way soo socon qiimaha ku jiraana waxaa weeye fadli risq waad ku dublaysaan inta badaheenna laga raro yaa carabaha la yurub la wax lagaga soo raray haddana xaggana xoolaha nool baa inaga inta badan linaga raraay waa waxaa wey waa ganacsigiibaa meesha ku jira mushari haddii ayna doontu jiri lahayn oon badda alla saa u sahlin badda waxaa laga dhigay midaan doonta liqaynin adduunka oo dhan baa xidhiir yeelanaya waay walacalakum tashkuruuna de aad ku shukridaan markaa nicmada alla idin siiya inagu tahaabomanihin badda qiimaheeda aada uma naqaan wahuwa alle alladii allah weye sakhara albaxra badda sahlay oo inay doontu dul socoto alle u sahlay litaakuluu inaad ka cuntaan minhu baxriga xaggiisa laxman hilib dariyan oo cusub watastakhriju aad kala baxdaan min xaggiisa xilyatan bacdan aad kala baxdaan oo jawhar aad kala baxdaan talbisuunaha aad xidhanaysaan oo luqunta iyo dhagaha iyo meel walba lagu xidhanayo alaabta lagu xadhayo seefaha iyo qoryaha lagu xadhayo watarar fulka doonta waad arki mawaakhire iyadoo soo dilaacinaysa fiihi baxriga dhexdiisa oo biyuhu xag iyo xagga uga kala seexaysanayaan waad garan qudrada alla subxaana wataala waa badii oo la sahlay inaad dalabtaan minfadli waxaa badel loo sahlay inay doontu soo dhex qaado aada ilaahay risqigiisana ku raadsataan ganacsi weyn baa ku jira iyo walacalakum tashkuruuna inaad ku shukridaan ilahay nicmadaa idin siiye baddaa iyo berigaa kulli idin wada sahlay oo xawayaanka iyo geedaha idinku abuuray alaa alla wuxuu duldhigay alqaadu waa tuuriyo laakiin wuu duldhigay wey filardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro ad adag an tamiida lianlaa tamiida si ayna ula leexleexanin bikum idinka iyo wanhaaran togag iyo wasubulan wadooyin lacalakum tahtaduuna si aad u hanuuntaan allah subxaanahu watacaala badu bus bay noqon lahayd malaaigtu markay aragtay waxay dhihin tan laguma noolaan karo ilaahay buurahaasu wada duldhigay waa weyn buuruhu ciyaar ma aha dhulka meel banaan baa laga dhigay meel tog baa laga dhigay meel buuraha lagu qotamiyey buuruhu inta badan way isu dhadhow yihiin ilaa dhulkay hoosu xusan yihiin waa nicmo alla weyn si ayna inaga inoola liicin togagaasu inoo miri biyuhu marayaano biyaha intuu halkan ka qaado meel waraabin waa laga cabi beerihii baa lagu waraabsan iyo wadooyin hadii dhulku buuro keliya jarca a noqon lahaa xaggee la mari lahaa karimaa loo yeelay oo meella laga wareegtaa loo yeelay wadooyinkii waa sidaa wa lacalakum taataduuna disaadu hanuuntaa meeshaad ku socotaan u gaadhaan haddii buuruhu meel walba buura yihiin ama meel waliba banaan tahay xaggee la mari lahaa xageed garan lahayd hadda dhulkaa ciidda ah, ee xaggaa wardheer iyo agaheeda dhul banaan iyo elafata la yidhaah jira geed inaad tilmaansata may waad habaabay haddaada wadahay marka buurahan iyo waxaad adag ah, waa waxa ina hagayo wey wadooyinkan waalqa alla wuxuu ku tuuray fil ardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro ad adag an tamiida lianlaa tamiida si ayna ula liicin bikum idinka iyo waanhaaran togag wa subulan wadooyin lacalakum taataduuna si aad u hanuuntaan oo aydaan u habaabinoo muraadihiina aad oofsataan wa calaamaatin calaamooyinna alla wuu idinku yaalay halkaa hore ku cadfantahay calaamaati dhulkiibaa calaamo la inoogu yaalay meel weyar godan meel waa doox waad kala garan meeshana waa meelhilaad buurihii baad ku garan tu kalaa kuu muuqan wa calaamaatin waa sidaa wey dhulka qaar baa ciidahood garan oo meeshaad maraysa garan qaar baa caramadow ah wa calaamaati calaamooyin fara badan baa laidin yeelay wa binajmi xidigahana hum iyagu yahtaduuna way ku hanuuni dadka badda mara iyo habeenkii guura aada u garan xidigaha calaamaadka la sameeyey waxaa kamid a dabaysha dabayshu markaad xaggaagii joogto xaggay u socotaa silaalka xaggay u socota war dabayshu wakaa halkaa u socotee halkaasaynu tegaynaa wey xidiguna waa sidoo kale xidigii ururkii wakaa baad leedahay qibladii wataa qudubkii waad ku soconaysaa habeenkii waad ku guuraysaa waay wa calaamaatin buu alla idiin sameeyey ay daruuruhu kamid kamid yihiin daruuraha iyo waxaan oo dhan waa calaamo wabinajmi xidigahana hum iyagu yahtaduuna way ku hanuuni allah qudradiisi markuu inoo sheegay waxyaabahu inoo sameeyey yaa lasoo barbardhigaya afaman axad yakhluqu wax abuura kaman axad oo kale miya lala yakhluqu aan waxba abuureyn falaa tadakaruuna miyadan waantoomayn oydan waxba garan axad wax abuuro oo khaaliqa iyo waxaan aada ag taagtaagan tihiin een marka waa tilmaan layna siinoo dadka caqligooda lagula hadlaya daynayna labadaasu sinayn waa caadi wey ee kuwa caqligooda lagu had waxaanay taagan yihiin geedahan iyo dhagxaantan waxayna ag tuban yihiin yaa laleeyahy war waxaan waxba abuurin maxaad ka agtaagantihin baa laleeyahy allaha khaaliq amaad caabudaan afaman axad yakhluqu abuura kaman axad oo kale yakhluqu waxba aan abuureyn afalaa tadakaruuna war miyaydaan waantoomayn allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wain tacudduu haddaad tirisaan nicmatallahi ilaahay nicmadiisa u yidhi laa tuxsuhaa ma koobi kartaan in allaha allana la kafuurun ka dhaafo weye raxiimun oo naxariista macnaha waxaa laga nicmadu alla idin siiyey faraheed shukrigeediiba ma gudan kartaan marka ilaahay wuu idin dhaafi haddii wixii gabadfale idinka yimaad yaad shukrigeedii hal nicmo oo alla ku siiyey shukrigeeda maba dhamayn kartid iyo xamdigeeda shukriguna waa daaca iyo tasbiix iyo waxaasuu shukrigu noqonaya ood markuba nicmadii alla tiri intuu adiga keligaa ku siiye tiri ma koobi kartaan macnaa shukrigeeda ma gudan kartaan baa laleeyahay wixii gabadfaleh marka idinka yimaada haddaad shukrigeedii isku daydaan allah waa idinka dhaafaya wain tacuduu haddaad tirisaan nicmat allah alla nicmadiisa uu idin siiye laa tuxsuuha ma koobi kartaan ina allaha alla subxaanahu watacaala lakafuurun ka dhaafo way raxiimun oo naxariista marka nicmada alle shukrigeeda ma gudan kartide laakiin baa laisku day si alla kuugu dhaafo wallaahu alla yaclamu wuxuu og yahay maa tusiruuna waxaad hiraysanaysaan oo qalbiga idinku jira iyo maa tuclinuuna waxaad daahirinaysaan allah idinka abaalmarina ogow hadaad gurigaaga inta hoosta iskaga xidho aada wax samayso allah wuu ku yahay haddii banaankaa adigoo maraya aada wax samaysana allah wuu ku ogyahay iskusibuu ku ogyahay marka ha ku kadsoomin alla kuma arka hadhihin ogow inuu ilaahay hoos ahaantaadana og yahay wallahu alla yaclamu wuxuu ogyahay maa tusiruuna waxaad qarsanaysaan ima tuclinuuna waxaad daahirinaysaan wladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaanoo min duuni illaahi alla keyrkii ah laa yakhluquuna kuwaasi waxba ma abuuraan shayan shayna ma abuuraan wahum iyagana yuhlaquuna waa la abuuraa oo laba sigood baa loo abuuraa maadadooda allah baa abuura hanaanka lagu caabudayana iyagaa qorayba oo sameeyeyo wixii iyagu ay qoreen bay haddana khayr ka raadinayaan iyagaa sameeye hadoo meesha dhigay haddana khayr bay ka raadinaya waa laba abuuro maadada buuqaalkan iyo habkan loo sameeyena iyagaa abuuray oo qoray kaasay wax ka raadsanayaan waladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan oo min duuni alla kayrkii ah laa yakhluquuna wax ma abuuraan shay-an ma abuuraan kuwaasi wahum iyagana yukhlaquuna waa la abuuraa amwaatun kuwa dhintay weye yani ruux malaa loo jeeda waa mayd marka l ruux male ayru axyaai kuwa nool keyrkood weye wamaa yashcuruuna mana oga asnaamtu ayaana waktiga yubcasuuna lasoo bixinayo hadalkaa asnaamtu waxma oge waxaa laga wadaa kuwan rajaynaya inay markii lasoo bixiyo ay waxu tarayaan asnaamtu kama babar qabaan goor la golo joojino meesha la joogtaagi maba oga asnaamtu waxaa kaloo lagu fasiri karaa kuwan iyagii ee asnaamta caabudaay goorta lasoo bixin iyaga laftooda ma oga oo asnaamtu ay waxu tarayaan ta horeynu ku daynaynaa insha allah markaa asnaamtii berigaa joogtay qur-aanku soo degay haddana way joogtaa asnaamtii berigaa hadda cuze oo kale cuze waxay ahayd geed weyn oo guri ku agdhisan yahay oo dad fuqarooh u khidmeeya ay joogaan oo siyaarada halkaa loogu geeyey unbay ahay cuza laato oo kale nin wanaagsan oo waa daaif iyo maka dhexdooda yuu meel deganaayo markaasuu dadka xujaajta ah yuu u jilcinti intuu wax budo iyo wax siiyu siin jiray rajulun yaltus sawiiq markaasay meeshii guri ka dhisanay caabudeen aslaamtii berigaa joogtay haddana way joogtay marka dhihi mayno culimada qaar baa waxay yidhaahdeen aslaamtii bay kusoo degtay abujahl bay kusoo degtay adigana way kugu soo degtay ilaa yowm alqiyaama qur-aanku maaha taariikh ina dhaaftay ilaa yowm alqiyaama way joogtaa aslaamtii way joogta allah wuxuu leeyahay waladiina yadcuuna min duuni laa yakhluquuna ma abuuri karaan shay shayna wahum iyagana yukhlaquuna waa la abuuray amwaatun kuwa dhintay weey oon ruux lahayn bay ka dhigan tahay ayru axyaain kuwa nool ayrkooda wamaa yashcuruuna asnaamtu ma oga ayaana waktiga yubcasuuna lasoo bixino qiyaamuhuba gooru dhici kama warhayaan ilaahukum ilaahinu dad ilaahun ilaah way waaxidun oo kelig ah faaladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin quluubuhum qalbiyaalkoodu munkiratun xaqa way dafirsan tahay wahum iyaguna mustakbiruuna way ka kibri xaqa way idaa dukira llaahu idaa dukira lahu waxdahu ishmaazat qulubu aladiina laa yuminuun bilaakhira dad baa markii alla la sheego keligii way way jiridhacoono waxay dhihi sidaasoo kale markii keyrkii la sheegana way yastabshiruun way faraxsan yihiin waa sidaasoo kale waxaa weeye hadda inaga qudheena dad saacda ilayna jooga beri aan meel joogay baan qolo u imid oo markaa waa qolo waxay ahayn xer abay ahaayeen aniguna danbaa ii geysay mid baa kitaabkan sifatu salaatinebi mid carabaha ka yimid baa keenay markaasuu yidhi kitaabkan ninkii lahaa inuu gaal ahaa baan u malayna waxaan allah lama caabudi karo qoray buu balaadu dhibaatada dhowrintaa le waan isayn kari markii iska qarinayay waan kari waa warta waan u sheegay ilaa fahmin inaan iyaga fahamsanahay marka allah waa keligii ilaah kala weliya daatadiisa iyo sifadiisa iyo qudradiisa iyo tasarufkiisa waa teli ahla tasarufi karaa ma jiro mid baan maalin weydiiyo waxaan war ciise waa idinka caabude intuuna soo gabadhi dhalin ha intuuna dhalan yaa ilaaha la caabudi jiray ruuxdiisaa tasarufi jirtay bay ugu yidhi nin xabashi ilaahukum ilaahinu ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keliya kuwa laa yu'minuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin quluubuhum qalbigooda munkiratun alxaqa xaqa way dafirsan yihiin oo markii xaqa waxaan ahayn la sheego way ku faraxsan yihiin wahum iyaguna mustakbiruuna can ilxaqi way ka kibirsan yihiin iyo inay daacadii sameeyaan laa jarama xaq waxaa ah ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarinayaan iyo maa yuclinuuna waxay daahirinayaan waa xaq inahu alla laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa kibray kuwa daacada ka kibray kuwa dadka iska sarraysiiya kuwa isla weyn alla ma jecla kuwa laa yuxibu lmustakbiriin alla ma raba ma doonayo kuwa kbiirku waxaa weeye nabigaa la weydiiyo inaad xaragooto dhar fiican qaadata maaha amdu naasi waradu xaqi wey ibirku nabigu saasuu ku fasiray waa dadkii ood yasto xaqiina aad radido ibirku waa kaa wey laakiin inaad dhar fiican qaadatood guri fiican gasho dee aad wax fiican cunto ma aha ibir sidaas maaha laa jaraba xaq waxaa ah an allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna gaaladaasi waxay qarinayaan maa yuclinuuna waxay daahirinayaan inahu alla laa yuxibu ma jeclaa almustakbiliina kuwa kibirsan waidaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo maadaa sheegeebu anzala rabbikum rabbigiin dejiyey qaaluu waxay dhihi asaadiirulawaliina waa kuwii hore sheekabareleydoodii maxay saa u dhihi liyaxmiluu inay xambaaraan yani caaqibadoodaa sidaa noqon ciribtooda awsaarahum dembigoodii kaamilatan iyadoo dhamaystiran yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa iyo min awsaari aladiina kuwii dembigoodii yudiluunahum ay halleeyeen bikayri cilmin cilmilaani ku hareeyeeno kuwana halaynayaana cilmi male iyaguna cilmi male alaa tanabuhe saa waxaa xun maa yajiduuna waxay xambaareen baa xun meeshan eh, nin la yidhaahdo nadar binu xaaris nadar binu xaaris buu intuu xiiro meesha layidhaha tago yuu boqoradii iiraan isfandiyaan iyo rastum iyo waxaasuu sheekooyinkoodiibu soo qori ka leylatin wadimna sheekooyin noocaasuu soo qori markaasuu dhihi aniga maxamed midka yagee sheeka wanaagsan boqor hebel buu ka sheekayn boqor hebel sheekayn nabiga maxamed de isagu nabi lama ahe isna sheekoon buu hayaa midka yage markaas waxa la kaasa dadka luminaya marka mid kale ayadu waxay tilmaamaysaa a'immatu dalaal dadka waxaan diin ahayn dadka ku hogaamiya waxaan diin ahayn intay diin dadka uga dhigaan ku hogaamiya cidda raacda dambigeeda iyo iyaga dambigoodiiba way wada raacaya yaxmilu asqaalo waka dambigoodii iyo dambigii labadii dambi way isla qaadaya marka cidda tidhi waa tee idaa maada anzala rabbukum cidda tidhi qoladan mudiliinta ah laga yaaba qayb kamid ina war muxuu rabbi soo dejiye waa jeesees markaa waxaa kaloo kamida muminiintaa sidan tihi taasaynanu ku daynaynaa insha allah markii muminiintu isweydiisoo tidaa muxuu alla soo dejiyey baadil wadayaashaas waxay dhihi asaadiir alawaliin hadda weyn dadkii hore wixii sheeka badhalaydoodii marka liyaxmiluu laamta laamulcaaqibaa la yidhaha sidaa uma lahayn inay dembi xambaaraan cidhibtoodiibaa waxay noqotay inay dembigoodii iyo dembi kaleba xambaaraan waa sidaa waidaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo dadka maadaa anzala rabbukum rabbigiin muxuu soo dejiyey qaaluu waxay dhihi saadiirlwaliina wey kuwii hore sheeka baralaydoodii maxay sidaa u yidhaheen cidhibtoodii waxay noqotay liyaxmiluu inay xambaaraan awsaarahum dembiyaalkoodii kaamilatan iyadoo dhammaystiran yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa iyo min wsaari ladiina kuwii dembigoodii yudiluunahum ay haleeyeen bikayri cilmin alaa waxaa xusaa amaa yaziluuna waxay hambaareen nabilahi maxamed xadiidkii ahaa masana sunna xasana jid wanaagsan qofkii sameeyo dadka ugu yeedha ajrigiisii inta raacday ajrigoodii buu leeyahay ajri kuwan raacayna ajrigooda ka nuqsaan mahayo sunna sayia qofkii jideeyana intii raacday dembigoodii dembigiisi waa dusha ka fuunay waa cajiib wey waa aimatu haday dadka yani jahli dad wax ku hogaamiyaa jiro intay dadka culimo isugu sheegaan yay jahli ku hogaaminayaan dadkaas ma dhihi karaan waxaad ku garan dadka calaamadooda haddii masale la weydiiye ma aqaano ma dhihi karo meel uu isagu la tahay marin dadka lagu garaamiyatu dalaalku waa sida qofka dadka inuu waxu sheego la rabo waa qof dhihi kara waxaa garan maayo waa soo raadin waa qof dhihi kara aimatu dalaal iska ilaalisa wax diin waxaan ahayn diin kaaga dhigay waa kuwa kuwa la sheegay qad makara ladiina kuwa way khiyaano sameeyeen min qablihim kuwan hadda jooga ka horeeyey faata allaahu alla wuxuu kaga yimid bunyaanahum dhistoodii min alqawaacidi hoosuu kaga yimid amarkiisiibaa hoosta kaga yimid fakarna waxaa ku soo dhacay calayhim dushooda asaqfu saanqaafkii min fawqihim dushoodu kaga soo dhacay waataahum ilcadaabu cadaabkiina wuxuu uga yimid min xayu meel laa yashcuruuna ayna ogeyn bal meeshan tafsiir bay u baahan tahay nin waxaa jira la eh, namruudkii ciraaq joogi jiray ee nebi ibraahim dabka ku riday guryo dhaadheer buu dhisay dadka ilaah baan u ahay dhihi jiro guryo aada u waaweyn buu dhisay oo baadilka ku faafin jiray guryihii baa kusoo dumaalay dad fara badan oo kale oo iyaguna guryo dhaadheer isood baadil fulin jirayna way ku dumeen marka waxaa kamid a dumistaha in xukunkii laga qaado gurigii on kusoo dum hadii xukunkii laga qaado waa gurigii kusoo dumay sidaas waa tafsiir sida kale ada way soo wada gelayaan kulligood dadka ehlu baadilka ah saanqaafkiibaa kusoo dhacay maxamed waayo baadilkii ay abaabuleen ay dadka ku hogaaminayeen baa iyaga dib ugu noqday oo iyaga ciqaab iyo cadaab u noqday labaduba way soo gelayaan meesha qof kasta oo baadilaho waaweyn dhisa marba laga qaad ama wayba ku dumayaan qof kastaoo dadka baadil diin uga dhigayna baadilkiiu diinta uga dhigay isagay kusoo dumi waa darbi kusoo dum kala w qad makara ladiina kuwii way khayaano sameeyeen min qabliim ka horeeyey kale guri shan kun oo dhudhunkoor u ah saddex kunna sidaa u abuu dhistay waa ka ku soo dumay tan kalena way jirtaayo qofku baabilkuu sameeyo waa derbi isaga kusoo dumay isagunbu dhibku qabsaday faata alla kaga yimid bunyaanahum dhisoodii min alqawaacidi xagga sal kaga yimid alla amarkiisii baa kaga imanay fakhara ku dhacay calayhim dushooda asaqfu saanqaafkiibaa ku dhacay min fawqihim dushuu kaga soo dhacay waataahum alcadaabu cadaabkii wuxuu uga yimid xaytu laa yashcuruuna waxaa looga jeedaa cadaabka meelayna uga yimid camalkana cadaab idinku noqon ma ayna lahayn cadaabka meelayna uga yimid macnaheedu waxaa wey camalkan aad samaynaysaan yaa dhowaan cadaab idinku noqon iyagu ma ayna lahayn meelayna ogeyn buu cadaabkii uga yimid subana